نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sal allahu calayhi waaalihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcalimna cilma yanfacuna wzidna cilma allahuma ajcalna min aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah uma ama bacd waa suurat lbaqara tafsiirkeedii baynu ku dhex jirnay aayadda laba boqoliyo sideed miatayn waaaniya qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay iyo rasuulka iyo xaqa rumeeyow udkhuluu gala fi silmi islaamnimada kaafatan iyadoo dhan islaamkao dhammaystiran qaata walaa tattabicuuha raacina khutuwaati shaytaan shaydaanka iyo raadkiisa ha raacraacina innahu shaydaanku lakum idinka haddaad tihiin ilmo bani aadam qaybta a shahaadatay caduwun mubiin cadow buu idin cadaawadda caddaysta fa in zalaltum haddaad simbirarxataan oo siibataan karkaarka haddaa weydaarataan min bacdi maa jaa'atkum lbayinaat xaqa iyo aayaadka cadcadiintii ay idiin yimaadeen min bacdi maa jaa'atkum intii ay idiin timid albayinaat aayadaha waadixee cad intay idiin yimaadeen kadib haddaad silbataan oo ambataan faclamuu ogaada anna allaha ilaahay casiizun xakiim waa kii awood badan ee xikmad badan hal yanduruuna ay maa yanduruuna ma sugayaan dadka noocana xaqa weydaarta ilaa an ya'tiyahum allah inuu ilaahay u yimaado fii dulalin min alghamaam maca dulalin min alghamaam hadhadh daruuriyaday weheliyaan waalmalaa'ika malaa'igtu inay u yimaadaan ayay sugayaan wa waqudiya almr arinkana la go'aamiyo ilaahay tan kala xisaabiyo wa ila allaahi turjacu lumuur arrimahay allah loo celinayaaoo ilaahay umbaa khalqigan la horgeynaya kala diriyo kala xisaabin ummadda ilaahay wuu yeedhay ayuha aladiina aamanuu qur-aanka aad bay ugu badan tahay mar kastay soo aroorta waxa uu leeyahay saxaabiga cabdilaahi bn mascuud radi allaahu canh waxa aad filataa khayr weyn oo lagu faro iyo shar weyn oo laguu diido kol hadduu ilaahay yeedhmada ah soo jeediya yaa ayuha aladiina aamanuu qofka iimaan loo qiray ee ilaahay boqorkaa u qiray waxaa laga sugayaa waxa alla u sheegayo hadduu yahay wax la farayo iyo wax loo diidayaba inuu dhagaha u furo arrinkii wuxuu noqda la faray udkhuluu fi silmi kaafa asilm huwa alislaam islaamnimada wadagala iyada oo dhammaystiran waxa naska ilaahay uu ku faray ummadan islaamka ah reer banu israa'iilna waa la faray iyaguna inay manhajka ah, sida uu dhan yahay wada qaataan laakiin waxa naska ilaahay uu ku cosay inaanay wada qaadaneh ay kala dheegeen kitaabkii oo intay doonayeenna ay qaateen intii kalena ay iska dhigeen oo idhaahdeen intaasi way inagu adagtay intaasi inalama jaan qaadi karayso inaga reer waa ka alla ku eedeeyay eedeeyey halkaasle afatu'minuuna bibacdi alkitaab wa takfuruuna bibacd kitaabkii badh baad qaadateen miyaa badhna waa ka gaalowdeenoo waa iska dhigteen way la hor yimaadeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laba qofoo kala sinaystay ayaa loo keenoo yahuuda madiina isagoo jooga bal ka warrama buuhi kitaabkiinu muxuu sheegayaa wuxuu sheegayaabay idhaahdeen in dabeer la saaroo la kala jeediyo wejigana si un loo yidhaahdo dabeedna suuqa la mariyo la fadeexadeeyo caynkaasah bal towraad la kaalaya qul faatuu bitawraati fatluuha alahriya ilaahaybaa u fadeexadeeyey kitaabkii towraad haddii la keenayna kii wadaadka ahaa ee akhriyayay ayaa aayaddii dhagax dilka sheegaysay gacanta saaray wixii ka horreeyey markuu soo akhriyey xaq dabool buu ahaayo ayuu intii ka dambaysay akhriyay asxaabigii la odhan jiray cabdilaahi bnu salam radia allaahu canhu towraad yaqaanee culimmadooda ka mid ahaa nebi maxamed raacee islaamay ayaa yidhi halkaa ka qaad gacanta aayaddii xeer ciqaabeedka labadan sheegaysa halkaasay ku jirtaae gacanta ka qaad halkiibuu ku fashilmay waraysi uu la yeeshay nebigu calayhi salaatu wasalaam war maxaa kalifay buuhi inaa ka samaysaa waxa kalifay bay idhaahdeen bahashaa sinadaa iyo waxaasi iyo waxaa la cabcabaya waxaasi waxay ku bateen madaxdayadii iyo maalqabeenkii iyo intii acyaanta ahayd ee dadka hormuudka u ahayd dabeedna waxaanu nidhi war dadkan kama maaranno oo karbaashkooda iyo dilkooda kari mayno eh wax kale u yar suubinaan u malluuqno sidaasaa nagu kaliftayoo sidaannu arrinkan usoo malluuqnay aanu xeer ciqaabeedkii aayadda uga guurnay waa sidanay ahayd marka walxaraamu xaraamun cala aljamiic shareecaddeena halkay ka taagantay xaaraantu dabaqadaha dadkee kala duwan cid walba waa ka xaraam sharciga ka u hooseeya xidha unbaa ka u sareeyana xidha ummadu amaam allaah wa amaama alsharci wa amaama alcadaala way siman tahay saa darteed halkan ilahay uhi idkhuluu fi silmi kaafa oo sharcigu yuu dadka qaarkoodna xidhin qaarkoodna aan laga tegin inta markaa culayska ay leedahay aad dareemaysaan inuu sharciga idinku adag yahay ha ka tegina inta idin fudud ha qaadanina sharciga inta gaaladu diidan tahay iyo dadka aa xidhiidhka la leedihiin ha ka tegina inta u nafiskaa iyagana ha qaadanina laakiin sharcigu waa jus-un laa yatajaza manhaj wada socda oo ilaahay ummadda u xulay dhinacyadiisa kala duwan weeye caalamulislaami maanta waxa macruufa ah, meelo kooban ayay ka kaga camal falaan shareecadda iyo diinta gabadhoo lagu meheriyo meelaha qaarkood iyadoo wax lagu dhaxlo sidoo kale qoomaha oo lagu xaqo adugu qaybaha ay yidhaahdaan al axwaala shakhsiya baa loo yaqaanaa maxkamado gaarana waa loo sameeyey wixii laakiin siyaasadda iyo calaaqaadka khaarijiga ah iyo cuquubaadka nidaamka ciqaabta iyo la xidhiidha dhaqaalaha iyo waxaasoo dhan waa ummado kale ayaa xeerkooda lasoo qaadanaya xeer la yidhaahdo waa caalami iscaalami garayn ayaa markaa la galaa intoo diinta dhankaa looga baydho marka arrintaasi dee waa ta ilaahayba uu ka digaya halkan diinta wax laga waayayaa ma jiro tii dhaqaalahay ka warramay suuraddan qura markaad ahrido tii siyaasadda tii milatariga tii dhaqaalaha tii ijtimaaciga ahaydee bulshada mid laga waayi karaa ma jiro mid walba nasku waxa uu cayimay xukumkii sidaa ilaahay uu saray kun iyo dhowr boqol oo sannadood ayaa ummadda islaamku ay ku soo dhaqaysaa arrintii maxaanku idhadhowradowladii e, islaamka ee turkiya ka duntay waxyaabaha runtii ka soo baxay waxa kamid mid ee berigii hore way dhici jirtay inay maaragtay e, khilaafadu mar dadka e, muslimiinta ka duntay ama dowladooda ay burburtay way dhici jirtay laba arrimoodoo se wakhtigaa ku dhacay baan horow dhicin mid weeyaane ku camalfalka shareecaddu meesha kamuu bixi jirin laakiin dowlad kastoo ha ah itaal daraato madaxdeedu ha sillanaatee berigii hore shareecadda waa lagu camalfali jiray iyadoo laga yaabo ka haystaa inuu khamriga cabo oo si uunu wax idhaahdo ayaa haddana shareecaddu ay ahayd ta dadka muslimiinta iyo ummadaha kale kala hagaysa ummadda islaamka dhexdoodana kala hagaysa taasi mid jirtay ahayd waa wakhtigan dambe way meeshay ka baxday iyo talabaad oo ahayd had walba wuxuunbaa u jiri jiray khalaafo kusii magacaaban tiina meesha way ka baxday labada arrimood oo aad khatar badan iyo jihaadkii berigii hore oognaan jiray oo meesha ka baxay saddexda arrimood oo jiritaanka muslimiinta asaasi u ahaa berigii hore oo si kastaba ha u burbareena aan la waayi jirin baa meesha ka baxay waa halka ay kasoo ciirsan yihiin dadka muslimiinta kasoo ciiri layihiin wakhtigan dambe yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa dowladda qura arrintaasi uma taalla laakiin shacbiga laftiisa waa saasoo kale qabiiladii iyo wadaadkii iyo kii dhaqaalaha waday iyo kii qoyska udkhuluu fi silmi kaafa maxay diintu tiri unbaa la doonayaa qofku inuu idhaahdo wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim ikhtiyaar ma qofku kol haddii ilaahay rasuulku ay wax sheegaan waa inuu raaco udkhuluu fi silmi kaafa islaamka islaamnimada wada qaata taas waa taa aayad qura oo qofku uu ka tago ayuu ku eedaysan qur-aanka kariimkii amaam allah uu la doodaya yakuunu xujatan calayh kii haysta weeye qur-aanku udkhuluu fi silmi kaafa waxaa kaloo lagu fasiray marna waxa aynu ka xaalaynay jaariya majruurka marna kaafatan waxa ay xaalown saaxibulxaalku wuxuu noqonayaa faacilka wada wadagala fi silmi kaafatan idinkoo dhammaystiran haddaa muslimiinta tihiin ha kala baydhbaydhina kuwiinna hore iyo kuwiinna dambe iyo kuwiinna bari iyo kuwiinna galbeed iyo qabaa'ilkiinna kala duwan dadka muslimiintii waa wada muslimiin marka dhammaantiin wada qaata islaam walaa tattabicuu khutuwaati shaydaan labada nasku isbarbardhigayaabaa kaasa imaa diinta ilaahay wa imaa khutuwaat shaytaan ama waa waxa weeyaan manhaj nidaamka samaawiga ah. ama waa distoor wa qaanuunu shaytaan waa labadaasun shaytaan oo laga digayaa waxa weeye marka aad khuduwaadka iyo raadka rususha weydaarato dee raadka kaleed maraysa waa taasu ilaa waa laba wada midda toosan haddaad ka baydho wadagoodirtii yaraydunbaad martay wadiiqadii qalqaloocnaydeh kodada iyo haadaanta kaa ridaysa ayaad ku dhacday walaa tatabicuu khuduwaati shaytaan waad xeerarka nidaamyada shareecadda ilaahay khilaafsan islaamnimada weydaarsan waa khuduwaatu shayaan saa fahm innahu lakum caduwun mubiin dee cadowgu badeecadda uu iib waa inaad ku sunowda un badeecad kuu iib keenay ama raadkiisaa dabaguclaysay miinaa kula kici doonta mar haddaad cadow raad gurto haddaad badeecad ka iibsatona waad ku sumoobi taasaa xaqiiqa jirta ilaahay baaba tilmaamo wuxuu uhi fain zalaltum min bacdi maa jaa'atkum lbayinaat haddaad siibataan iyadoo aayadaha cadcad idiin yimaadeen faclamuu ana allaha casiizun xakiim waa dhaarasha ogaada inuu ilaahay awood badan yahay xikmad badan yahay xikmadiisi iyo ay keenayso ka diintii ilaahay iska weydaartee raad shaydaan maray in ilaahay uu ka argoosto waa tahdiid weeye aayaddu ilaahay baa cisina leh xikmadna leh xikmadiisiiyo taasi keenaysa cisigiisi qabashadiisuna kaa way ku habboon yihin fain zalaltum dee zalalku waa simbirraxada qof weynoo simbiraxday de maxaa ka foolxun afkunbuu goosanaya adhaxdu u dhacaya waa adhax jab waa ka baydhidda diinta ilaahay laga baydhay wey taas waa kaa naska ilaahay kusii tilmaamayoo intana la yskaga hadhi maayo adduunyadae aakhiro ilaahay waa daba taagan yahay kuwa noocaas dadka shaydaan doortay ee ilaahay diiday awliyaullaahi noqon waaye awliyaau shaydaan noqday xisbullaahi noqon waaye xisbu shaydaan noqday hal yanduruuna kuwaasi maa sugayaanoo ma waxa ay eegayaan ay filayaan ilaa an yaatiyahum allahu fii dulalin min alghamaam walmalaa'ika inuu ilaahay u yimaado qiyaamaha malaa'igtuna ay u yimaadaan ayuunbay sugayaan iyaga iyo ilaahaybaa ishuram ilaahaybay ishortaagi doonaan kol hadday ilaahii abuuray diideenay diintiisii meel iska dhigeen iyo xadhigguu soo laalaadiyuu yihi qabsada kaasaa ku badbaadaysaane ilaahay bay hortegi doonaan ilaahay iyo malaaigtiis malaa'igtii iyaga ilaalinaysa iyo ilaahay xisaabinaya qiyaamaha ayay kuwaasi ishortaagi doonaanoo wa qudiya alamru arrinkiina waa la go'aamiyeyba arrinkaa la go'aamin doonaa ilahay baa abaalmarinaya waa kan rasuulkule sal allahu calayhi wasalam markuu ummadda u digayaa buu leeyahay aakhiro xusuustaoo ilaahay ka cabsado ogaada qofku inuu ishortaagi doono amaam allah ilaahay inuu ishortaagi doono walaysa baynahu wa baynahu turjumaan iyadoo addoonka iyo ilaahay wax turjumaana u dhexeeya aanu jirin cid u kala turjumaysa rasuulna ma joogo cid kalena ma joogto ilaahay boqorkaha iyo adoonka ayaa wada hadlaya bal wuxuu ku jawaabaa la eegi doonaa marka wajaaa rabuka wlmalaku safan safa wajii'a yowmaidin bijahannam yowmaidin yatadakaru linsaanu wa anna lahu dikraa maalintaasu odhanaya intuu farta dhexda ka qaniino qaala rabbi irjicuun ilaahay ow maa lay celiyo maa lay celiya waxbaan soo hagaajin lahaa gartay oo ku qancay inaan wax kharibay jaaniskii inaan lumiyey fursaddii inaanan ka faa'iidaysan gartay ma lay celinaya oo xageeba maalintaa casharka uu qaatiyo waantowga waantoobay muxuu anfacayaa buu ilaahay marka aayadda waxay tilmaamaysaa waxay sugayaan kuwan inuu ilaahay u yimaado malaa'igtu u timaado la xisaabiyo arrimaha la go'aamiyo aakhiro la tago bal halkaana maxay ku ogi bal ballanta ay ku hayaan halkaa ileen addoonkiiyo ilaahay ballanta ka dhaxaysaa waxa weeyaan inuu addoonku ilaahay rumeeyo manhajkiisa qaata ka baxe ilaahay xaggiisana geedibowiina way usii socdaan maxay filayaan tolob waa su-aal marka ilaa an yaatiyahum allah imaatinka ilaahay sidiisaa lagu dayn oo sida kale kaleynu akhrinay ay tilmaamayso ilaahaybaa adoomaha u imanaya lifasli alqadaa bayna alwaliina waalaakhiriin bayna alawaliina waalaakhiriin fayujzi kulla caamilin bicamalihi in khayran fa khayrun wa in sharan fa sharun wa qudiya almr wa ila allahi turjacu lumuur <clears throat> ah, markaa saasaa ilaahay iyo malaa'igtiis iyagoo safsafabaa ilaahay u diraya wixii kibirsanaa jinkii iyo insigii wixii madaxa adkaa gaadh dab oo heegan ah oo junuuddii ilaahay ayaa gaadh ka qabanaysa ilahayna saasuu kala xukumaya addoomaha subxaan marka waa imaatin oo alla uu leeyay maadaamuu qur isugu sugay fii dulalin min alghamaam inta badan culimmada tafsiirku waxaad yar moodaysaa in dee qaarna ay awilayaan qaarna aanay aad u waadixinayn cuthaymiin buu haabaan filaya ayaa yar wanaajiyo iftiiminaya kitaabkiisan alqawaacid almuthla fi alasmaa'i wasifaat marka fii ulalin min alamaam fiidaasaa maciye ah maca ulalin min alamaam daruuro ilaahay subxaanahu watacaala wehelinaya oo fiida macno waxaa loogu fasirayaa maca ayuu leeyahay sheekhu wallaahu waasicun caliim baa maaragtay fasiraysa ilaahay meeluu dhexgeli karo oo koobaysaa ma jirto sidaa darteed ayaa lagu fasirayaa fiida bimacnaa maca waaya aayaduna tahdiidkaasay muujinaysaa oo maaragtay waxay ka warramaysaa ku kasta oo tan dhankuu doona u riday oo wuxuu doona sameeyay inuu ilaahay ka dambeeyo tabaaraka wa tacaala qofkuna markuu ku baraarugsan yahay inuu ilaahay ka dambeeyu daba taagan yahay de wax uunbuu iskula hadhaa kolse hadduu hortaga ilaahay inuu ilaahay hortagayo ilaawo kolkaasuu wax walba samaynaya sal banii israa'iila baa ilaahaw sal weydii nebi maxamedow banii israa'iila reer banu israa'iil kam aataynaahum intaanu siinay min aayatin mucjizo bayinatin cad oo mucjisanimadeedu aanay qarsoonayn ee aanay waxba ku qaadane mucjisaadkaasi aanay anficin waman yubadil qofka dooriya nicmat allah ilaahay nicmaduu siiye mid diineed iyo mid duunyaba leh qofka dooriya ee mahadnaqeedii gaalnimo ku bedela min bacdi ma jaa'atu nicmadaasi intaa u timi kadib fa ina allaha ilaahay shadiidu lciqaab ciqaabkiisu ilaahay wuu daran yahay zuyina waxaa loo qurxiyey liladiina kafaruu kuwii gaaladahaa waxaa loo qurxiyey buu lahay shaydaan baa u qurxiyey alxayaatu dunya nolosha adduunyada iyo bilicdheeda wayaskharuuna waxaabay ku dheeldheelayaan min aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyeybaabay ku dheeldheelayaan ee la ixtiraami lahaa laga dambayn lahaabay xaqiraan waaladiina ittaqow dadka ilaahay ka cabsaday oo mu'miniintaa ifka lagu dheeldheelaya ahi fawqahum gaaladay ka sareeyaan yowma alqiyaama araarta qiyaamaha iyagaa ka sareeya wallaahu yarsuq ilaahayna waa arsaaqayaa man yashaau cidduu doono biqayri xisaab isagoo aanu xisaabinaynan u miyayn oon u miisaynin u farabadin doona ayuu arsaaqi doonaayoo muminiinta maalinta qiyaamaha ilaahaybaa u jooga oo arsaaqayo wanaajinaya waxaa nasku marka halkan ilaahay uu ku tilmaamay ayaan daradan ummadaha soo jireenka jireenkahaa qaar badan ku dhacday sida reer banu israa'iil oo kale oo ayaan daradaasina waxay ahayd diinla'aanta diinla'aanta aayaadku ilaahay ummadaha u keenayay ee mucjisaadka ahaa ee waxyiga ahaa kuwaasay xaggaa iska dhigeen marka ummad yahay reer banu israa'iil baa diin la diido iyo aayad cadoo la diido la iska maro kuwaasaa ku halaagsamay oo nicmadii ilaahay ay tuureen ay gaalnimo ku bedeleen kuwaasaa ku dhacay idinku sidaa ha yeelina marka ummaddanuu ilaahay la hadlaya reer banu israa'iil buu soo qabtay reer banu israa'iil oo nicmo la siiyey ka gaaloobay macnaheedu markaa aad ka faa'idaysanaysa waa maxay dee kuwaa waa la eedeeyay waxaa lagu eedeeyeyna waa diin la'aanta waa nicmadii allah inay ku mahadnaqin oonay ka gudooman dee sidaa hebel baa waxaa ku halaagsamay saasuu noqday saasuu noqday marka lagaaga warramayo xumaantiis macnaheedu maaha in lagaaga sheekaynayo un hebelkani inuu eedaysanaya eedaysanu wixii uu ku eedoobay de la fasixin dee ku eedoobaysa marka taariikhdu waa mir'aatulmaadi maadiga muraayadiisii weeye marka muraayadaa adeegto dadka foolxuma ay uga soo baxda adigu dee ka baydh kuwa quruxdooda halkaa ay ka muuqanaysana ku dayo waaya taariikhda maadiga waxa lagu saxaa mustaqbalka ayaa lagu saxaa waa kayd weynoo yaala oo qur-aankuna in fara badan eh, uu inoogu soo celcelinayo qisada reer banu israa'iil iyo wacdarihii iyo wixii soo maray dee baad u arkaysa ilaa la tilmaamo qur-aanka saddex meelood oo laba inay taariikhba ku dhow yihiin aayaadkiisa sal bani israaiila kam aataynaahu min aayatin bayina reer banu israaiil waraysa intaan siiyey buu ilaha yidhi aayadahaas mucjisaadkii rususha la siiyey bay ahaayeen iyadoo mujiyadoo mucjisaad ay u tahay ummadda macnaha rususha ah ayaa xabagbarsheed iyo malab iyo loo soo dejiyay iyo daruuro u hadheeya iyo dhagaxaan biyo sii daaya iyo suuradda qaybteeda hore ka ahri waxaasoo dhan waxay ahaayeen mucjisaadkii rususha waxay ahayn karaamo ilaahay ummada u siiyey marka macnaheedii waa maxay reer banu israa'iil aayadaha la siiye cadcadaa ka warayso su'aal bal waxay kaga camalfaleen bal waxay ka rumeeyeen bal waxay kaga jawaabeen marka naasku muu odhanin way ka gaaloobeenee sidana yeelaan dee qur-aanku ila isagaa waxay sameeyeen dee soo aragno waa kuu yidhi noo doori ilaah lan nasbira calaa acaamin waaxid lan nasbira calaa acaamin waaxid nabi muuse noo weydii de waa ku ilahaa dhulku waxaanuu soo saaro waxa markaa inay nicmadii bedeleen ku muujinaysa inta dambe waman yubadil nicmat allaahi min bacdi maa jaat fa ina allaha shadiid lciqaab nimankaasi nicmada ilaahay bay bedeleen nicmada ilaahay see loo bedelaa waa nicmadu waxay mudan tahay nicmada waxay jawaabteedu yahay maxay shukri shukrigiibay ku bedeleen kufri daacadii bay ku bedeleen cinaad iyo macsiyo marka nicmadii bay dooriyeen haddaba qofka nicmada ilaahay bedela intii ay u timid ilaahay ciqaabkiis wuu daranya ilaahay ciqaabkiis wuu daranya nicmada ilaahay uu bixiyo dabarkeedu waa shukriga shukrigaa dabar u ah oo nicmada joojiya haddii dabarkaa la waayo nicmadaasi way duushaa nicmadaasi waxay isu rogtaa niqmo haddaba nicmadu waa tihe nicmooyinka ilaahay badan yihiin haddana nicmada halkan qur-aanku dadka ilaahay ugu manno sheegtay ugu weyne waa nicmada diinta waa nicmada waxyiga waa nicmada cilmiga samaawiga wey sida ilaa aadii kale uu ku fasiray markii uu quraysh eedaynaya ilaahay wuxuuhi alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra waaxalluu qawmahum qowmahum daara albawaar jahannama yaslownaha wa bi'sa alqaraar maad la yaabtidood eegtid nebi maxamedow diintan siiye kuwa gaalnimo ku badashay ee reerahoodiina intay geedi ka dhigeenay rareenay hor kaceen naarta jahanamo bartanka u furay reerka marna waxa la furaa meel barwaaqo ah marna meel abaara intay u sahamiyeen reerkii ooy ka duween barwaaqadii iyo meeshii lagu liibaanaye biyaha iyo baadka lahayd ayaa wa axalluu qawmahum daara albawaar axalla macnaa tii wuu xalaaleeyaa maahayd waxa wey tii anzala raxla alaabtiisiibuu dejiyahayd wy reerahoodiibay rareen markaasay dabeetana naarta dhex fureen iyagii halkaasay ka geeraarayaan kii ibliiska ahaa ee horkacay wabisa alqaraar nicmadaas aayadihii ugu dambeeyey ee ummadan islaamka ilaahay uu soo dejiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ku soo degay isagoo carafo taagan xajatulwadaac nicmadaasaa ilaahay ummadda uu ugu manno sheeganaya alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diinan alyawma akmaltu lakum diinakum maanta waa sanadaa tobnaad waan dhammaystiray baa ilaha uhi diintiina korkordhin uma baahna naaxnaaxin iyo suubin uma baahna diintu way dhammaystiranta ilaahay baa dhammaystiray wax bidca ah iyo wax lagu daray iyo wax la qawaday iyo midna ma jiro alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii saasaa ilahay way isfasireen aayaddu nicmadaydii ayaan taam yeelay marka waa nicmat lislaam wa nicmat ddiin wa nicmat lwaxyi wa nicmat risaala nicmadaa wey kol hadduu qofku taa haysto raasamaalkiibuu hayaa wixii kale yaryaraha adduunyadan uu ka helayaa waa faa'iido usoo korodhayun iskeedaba dee dadka iimaan la'aantu ay haysato insaanka dadkeennu wax badan bay debadaha mareen oo waa kuwan la firdhiyada caalamka u kala qaxae qofka waa aragnimo u leh gaalada diraaseeya siday u nool yihiin iyo maal kasta ha haystaanoo madaxtinimo kasta ha haystaane nicmada diintu marka ay ka maqantahay bulshada iyo dadka see u nool yihiin iyo xataa see u fikirayaan caqliyaraantooda dufuulada haysata qofka diraaseeye la saaxiibee la shaqeeye ka agdhowaaday ee ku dhex noolaaday baa garan karaya farqiga isaga oo diinla iyo kan aan diinta lahayn u dhexeeya waa wax ilaahay loogu mahadnaqa subxaana mar hadduu ilaahay ka dhigay qofkan qof islaama caqiidadiisii wanaagsanayd leh ilaahiisii caabudaya aakhiro rumaysan eh, qofkaasi inuu qalaq iyo warwar ku dhacba maaha wixii uu waayo wuxuu ku qanacsan yahay waxaan ilaahay u qadaray wixii ku dhaca wuxuu dareensan yahay wux ilaahay u qadaray inuu yahay isma shidaynayaba waa iska goor walba waa ayibu nafsi mustariix weeye haddaba dhaqankoodu dadka diinlaawayaasha ah waxa weeye ka diintale inay xaqiraan ka diintale inay hoosu eegaan ka diintale inay dibusocod iyo dabaqadaha hoose ku tiriyaan waa dhaqanka diinlaawayaasha markaasaa ilaahay wuxuuhi zuyina liladiina kafaruu lxayaatu dunya gaalada waxaa loo qurxiyey nolosha adduunyada taas waa mid wayasqaruuna min aladiina aamanuu dadka muuminiinta ee adduunyadaas siday u hayaan aanu hayna way ku jeesjeesaan ilaahooda ay caabudayaanba adduunyada ah waa cabiidu dunya waxa ay u nool yihiinba adduunyada ah dadka waxa ay wax ku qiimeeyaan adduunyada iyo haynteeda waxa ay ku kala xoog rooyiin ee ay ku kala sharaf rooyiin ayaa adduunyada ah bahashaa haynteeda de waa taasun marka aad u dhabagashay diraasaysa sida maanta caalamka wax loo wado taa muuqaalkaa naska uu tilmaamayo wey amaa cidda adunyada ama farsamadeeda ama maalkeeda wax ka yara si yihiin wayaskharuuna min aladiina aamanuu dadka muminiintana waa ku dheeldheelayaan maalkaa ma hayaan cilmigaa ma laha dhaqaalaha ma laha de waa kuwa idhaahda saddexaad baa la isku idhaa afrikada iyo marka adduunyada saddexaad la leeyahay waa afrikada iyo caalamka islaamka ayay ujeeda kow ma aha oo laba ma aha waa kuwa saddexaad weeye in yar kadibna waa kuwa afraad iyo shanaad unbaad maqlaysa waxaa lagu yar maldahayaa oo lagaala yar xishooda in la yidhaahdo waa nooca habsaameed dib dhacay ee mutakhalifiinta ah taasunbaa lagu yar maldahay mooyaane oon afka lagu ballaadhini eraygu saas u dhigan yahay nooca habsaame wey waaya wayaskharuuna min aladiina aamanuu qof iimaan wax lagu dheeldheela maaha waa qof la karaameeyo waa qof ilaahay kaaga dhow waa qof xikmadii loo abuuray gartay markaasaa ilaahay uu tilmaamay hadday miisaanka gaaladu maanta halkan ka dhigeen ilaahayna siduu waxu miisaamay iyo ka ay tirsan tahay waaladiina taqow fawqahum yowma alqiyaama kuwa ilaahay ka cabsaday kuwan gaaladaabay ka sarreeyaan qiyaamaha culimmadu waxa ay ku fasirayaan sarrayntaasi waxa weeye maalan dee qolana waxay gelaysaa jannada oo caalamka kore ah xagga kore ilahay baa yidhi wafi samaai risqukum wamaa tuucaduun samada arsaaqadiinnuna way ka soo degtaa wixii la idiin ballanqaaday oo jannada ahina wuu xaggaasii jiraan tan kalena waa asfala saafiliin kalaa ina kitaab alabraari la fii ciliyiin wamaa adraaka maa ciliyuun kitaabun marquum yashhaduhu lmuqarabuun kuwan kalena kalaa ina kitaab alfujaari la fii sijiin wamaa adraaka maa sijiin kitaabun marquum waaya marka saasay sijiinka waa xagga hoose iyo asfal iyo saafiliinta kan kalena waa caalamka kore farqigaasaa udhexeeya marka saasay uga sarraynayaan maalintaas qofkas halkaa ku sarreeya isagu sooma degayo laakiin ka halkan sarrayn sheeganaya waa hubaal inuu soo degayo nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maa calaa min shayin ilaa wadacahu allah taariikhda adduunyada la qabsado shay kasta oo kor noqda hoos buu degaa qaaciidadaa wuxuu bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam oo sunnadaa dadka uu sheegay rasuulku de xagga tartanka iyo awoodda iyo dhismaha jidhka qayb wey buu ka qaadan jiray dadkana tusaale ugu ahaa nin ducufahoo iska maaragtay hawaara mu ahayne nin jihaado oo ordo oo lagdamo oo xoog badan oo carabis jirkiisu uu qabaabu ahaa marka hal baa jirtay dheerayn jirtay oo geelu ku tartami jiray ah hashaa cidibe kamay dheerayn jirinba maalin maalmaha ka midabaa tartankii la galaoo fa jaa caraabiyun calaa qacuud nin reermiyahoo ka tuurayo qaalin yaroo golongolay qaalin yaroo godan wata ayuunbaa imo hashii nabiga ka dheereeyey dadkiibaa madaxa wada qabsado dee taageerahoodii weynaaba in laga dheereeyay haddii meel lagu tartamo cid waliba taageerayaalbay leedahay taageerayana ugu weynaabaa laga dheereeya wada xanaaqeen dadkii ninkii wax ay yidhaahdaana ma jiro haddana dee jidhkay isgeliyeenoo wuxuu arkay inay diidan yihiin buu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam war maxaa ula yaabaystaan buuhi sunnaha adduunyada iyo soo jireenkeedu waxa weye maa calaa ilaa wadacahu llah shay kastaoo kor noqda oo sheegsheegiisu uu bataa hoosunbuu u dagaawin wasaa ilahay uu leeya watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas maalmahan adduunyada way isweydaaranays marka sidaas weeyo waxaan uga jeednaa kuwani haday loo qurxiyo shaydaan u qurxiyay la dhacsanaayeen ay caabudayeen ay ku faraxsanaayeen dadka ugu faanayeen adduunyada faanitaankoodii meeshuu ka baxay sarrayntoodaasi way hadhay waaladiina ittaqow fowqahum yowma alqiyaama sarrayntaas iyadu soo noqon mayso waa la kala tegey waa qolo walba ilaahay wuxuu leeyahay khuluudun bilaa mowt qolo walayba halkiinaa calfada qolo janno galay iyo qolo naar galay qolo walayba halkaasaa calfanaysaan geeriina ma jirto wallahu yarsuqu man yashaau biqayri xisaab aayadda kolley waxa la yidhaahdaa had iyo jeer iyadoo nasku sida uu hadlaya caam yahay haddana daylu laaya mucallaq bilmudayal baa la ydhaha culamada had iyo jeer tafsiirku markay usuushiisa ka hadlayaan aayadda gebagabadeeda daylka waxaynu naqaana inagu hooriska dambe ama aayadda gebagabadeedu wuxuuna xidhiidh la leedahay macnaa aayaddu ka waramayso eeg gaalada hadday adduunyadii ku faaneen oo maaragtay ay u arkeen waxay dad kaga sarreeyeen inay taa tahay iyadooy tahay inaanay ummadda islaamka kaga sarrayn in lagula tartamo oo diin iyo duunyo adduun iyo cid walba qofka muslimka inuu kaga horreeyo ay tahay haddana ilaahay wuxuu leey wallahu yarsuqu man yashaau biqayri xisaab ciduu doonaya ilaahay biqayri xisaab buu ku arsaaqaa adduun iyo aakhirabaeh ilaahaybaa arsaaqada gacanta ku haye adduunyada ay hayaan ha u gaaloobina ha u waalanina ha uga dabadhicina ha ugu habranina meesha latiifada laga faa'idaysanaya taas alla wuxuu uhi kaana annaasu dadku waxay ahaayeen berigii hore ummatan waaxida ummad keliyay ahaayeen wakhtigii hore ummaduhu fa allah ilaahay baa wuxuu soo saaray annabiyiin ambiya ilaahay uu soo saaray mubashiriina wa mundiriin iyagoo bushaaraynaya oo digaya wa anzala macahum alkitaab kutub baa ilaahay uu u soo dejiyey ambiyada ah bilxaq buu ku soo dejiyey oo kitaabku xaqunbuu ku yimaadaa xikmadda loogu talagalay kitaabka waxaa liyaxkuma si ugu kala xukumu ugu xaqsooro nebigaasi bayna annaasi dadka dhexdooda si uu kitaabka ugu xaqsooro fii ma khtalafuu fiihi waxay dadku isku khilaafaan waxay isku garan waayeena isku diidaan si ugu cadaalad sooro kitaabka wama khtalafa fiihi iskumay diidin kitaabkaas ila aladiina uutuuhu kuwii la siiyey baa isku khilaafay min bacdi maa jaa'athum lbayinaat intii bayinaadkii iyo aayaadkii cadcadaa u yimaadeen bay kitaabkii isku khilaafeen waa ummadii hore baqyan baynahum waa xadgudub dhexdooda ahaaday iyo gardarro daraaddeed kitaabku inuu mideeyaabahe dadka in la ysku khilaafo ma ahayn fahada allah ilaahay waxa uu hanuuniyey aladiina aamanuu dadkii wuxuu ku hanuuniyey lima khtalafuu fiihi shaygii ay ummaduhu isku khilaafeen oo min alxaqi shaygii xaq ahaa ummaduhu isku khilaafeen ay garan waayeen ilaahay ummadan islaamka ah buu ku hanuuniyey biidnihi awoodiisa iyo karsiintiisa waa karsiin ilaahay kuwa horeba ila lama karsiinina wallaahu yahdi ilaahay wuu hanuuninaya waa hagayaa man yashaau ciduu doono ilaa siraatin mustaqiim ji toosan buu ku jahaynaya ku hagayaa oo jannadiisa geynaya waxa halkan rabbi uu ku xusay haddii aad naftaada isyar weydiin lahayd oo odhan lahayd war dadka iyaga ahee gaaloobee noocyada faraha badan talow miyaana helinba cid waxu sheegta talow ma cudurdaar bay lahaayeen talow maxaa ka si noqday maya taasi ma jirtee wax cudurdaaday lahaayeen iyo wax u hadhan oo la odhan karo way u hadhanayn ma jirin rusulna waa ilaahay soo diray wuxuu soo dejiyey kutub buu soo dejiyey ummadaha kuma hadlaynin keliya caqliyadoodii caqli buu ilaahay siiye caqligaiyo qura laguma halaynin oo hadduu caqligu dadka ku filan yahay waa lagu ilaahay wuu ku dayn lahaa laakiin maadaama caqligu aanu dadka ku filayn keliya oo dee la arkay cidda caqli qura isticmaashay halka ay ka dhacday ilaahay cilmigan samaawigaaba u keenay ciddii maqal iyo muuqaal ugu fasiri lahaydna wuu soo raaciyey oo ah maxay rususha rususha ilaahay marka ciddii halaagsantee naar gashay can bayina liyahlika man halaka can bayina wa yaxyaa man xaya can bayina waxay halaagsameenay naarta galeen iyadoo warku cadyahay oo aan waxba ka qarsoonayn marka la eego munaasabada aayaddii aayaadka hore waa taa weeye waxaa kaloo aayaddu ay tilmaamaysaa sida cabdilaahi bnu cabaas mufasirka weyne radia allaahu canhuma uu sheegayo waqtiyadii rususha lasoo diray waxay ahayd wakhtiyadii gaalnimada iyo shirkigu u bilaabmay markaasaa rususha lasoo diray markaasaa wuxuu leeyahy kaana bayna nuuxin wa aadam casharata quruun kulluhum calaa shariicatin min alxaq fakhtalafuu fabacaa allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin nebi nuux iyo nebi aadam waxay u dhexeeyey toban qarni buu leeyahay cabdilaahi bni cabaas tobankaa qarniba dad hagaagsan bay ahaayeen oo hanuunsan wakhtigii nebi nuux calayhi salaam ayaa waxaa soo baxay cudurka dilaaga ah ee la ydhaahda shirkiga iyo kufriga gaalnimada la ydhaahdo ayaa berigaa bilaabmay sababta uu ku bilaabmayna waxay ahayd suldaaro shaydaan shaydaanka ugu soo gabaday sawirada iyo dadhintay sidaa darteed buu nebigu aada uga durkinayay dadka xabaalaha iyo sawirada niman saalixiinahoo wanaagsan oo dadkaa uu ibnu cabaas ka warramaya nuux ka horreeye ahaa ayaa dhintay shaydaankiibaa ubadkoodii waxyooda wuxuu idhi si aa ugu dayataan aabbayaashiin iyo dadaalkii cibaaday samayn jireen sawiradoodii samaysta halkaa dhigta intoo waaweynaysaan oo alban gashataan halkaa sawirka dhigta dabeedna markaa aragtaanba wa idin khushuuciyo cibaadadayn badin intaasuu u dhiibay horta halkiibay sawiradii dhigteen qarnigii ka dambeeyey baa yimid qarnigii ka dambeeyeyna uu waxyoodo wuxuu ku yidhi aabbayaashiina idinka horreeyay unbay caabudayeen sawirada laftigoodii baaba laga dhigayba sanamyaalba markaasuu shirkiga iyo sanaam caabudku bilaabmay suuratu nuux baa ilaahay uu kaga warramaya wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra shantaas magacba waxay ahaayeen shan nin oo wanaagsan oo saalixiintii ah ayaa magacyaalo ahaayeen markii dambena sawiradoodiibaa sanam isu bedelay dabeedna sanamkiibaa qaatay magacii marka berigii dambe kolkay nuux sutida u hayeen kufaartu waxay idhaahdeen war adayga sanamyadiinna oo si gaara shantaa kusii mitida bay idhahdeen shantaa sanam ku mitida waa shantii kasoo bilaabmay saalixa sawirkiisii markaasaa dabeedna rasuulku sala allahu caleyhi dadka muslimiinta ah waxa sawirka la idhaahda iyo taallada iyo waxaa dadku ay ku meeraystaan in fara badana ugu soo gabado waa ka xaaraantinimeeyey nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sharcigeennana sawirku dee waa ka mamnuuca sida la ogsoonyahe macruufka ah isku waafaqsan yihiin ehm, kadalik dee qubuurtii iyadana waaba kii nebigu siyaaradeeda berigii hore mamnuucay berigii dambe caqiidada dadku ay dhisantay buu fasaxay oo maaragtay ehm, uu tilmaamay laakiin xikmadda loo siyaaranaya inay tahay inaan waxba laga doonayno iyaga loo soo ducaynayo ehm, saasaa marka qisadu halkaasay ku daba leedahay nasku wuxuu tilmaamayaa cudurkaa cidda dawaynaysa gaalnimada iyo jahliga iyo xumaanta cidda dawaynaysa waa rususha iyo cidda had walba dhaxalkoodii haysa kuwaasaa u gurmanaya ummaddaa dawaynaya xildha ka saaran saaranya kaana annaasu ummatan waaxida ummad keliyay dadku ahaayeen fakhtalafuu baa meesha ku jirta ummaddiibaa iskhilaafay oo qaarna iimaankii kusii toosnaadeen qaarna gaalnimadaa ku dhaceen marka dabe si loogu digo oo kuwa halaabay loo hanuuniyo ilaahay fa bacaa allaahu nabiyiina mubashiriina wa mundiriin nebiyaal buu saaray digaya eh, oo u digaya kaa gaaloobay u bushaaraynaya kii rumeeye xaqa wa anzala macahum lkitaaba bilxaq kutub buu u eh, rususha wa anzala macahum wuxuu soo dejiyey macooda macnaa wuxuu soo raaciyey u soo dhiibay alkitaab ashu kol haddii ay gasho ismigaas ismuljinsi macnaa waa aljinsiyah alkitaab ay lkutub kutub buu usoo dhiibay bilxaq kitaab ilaahay xaggiisa ka yimi baatilba maleh laakiin kuwa baadilka ku sheegay baa la deedifaynayaa oo kutubtaasi xaq bay ku socota liyaxkuma bayna annaasi ma ikhtalafuu fiihi dadku si wixii ay isku khilaafeen si uu kitaabku u kala xukumo marka waxa halkaa nasku uu ku caddeeyey ummada cidda ilaahay u soo diray rususha loo soo diray waa ayo waa jinkiiyo insiga kutubta ama kutubta uu soo gebagabay kitaabkeenna qur ahay cidda loogu talagalayna waa ayo waa lilbashariyati walixayaati albashariya bani aadamka noloshooda si u saxo buurahana ma aha dhagaxaantana ma aha makhluuqaadka kalena ma aha laakiin sidaa ilahay u leey liyaxkuma bayna annaas dadka ka kala xukumaya ee loogu talagalay noloshooda inuu saxo isbedel nololeed uu ku sameeya waa kaa weye fi khtalafuu fiih waxay isku khilaafeen wax walaa la ysku khilaafaba maaha inuu rabitaanku hago iyo waxa ila wanaagsan iyo waxa ila tahay iyo waxay hebel la tahay waxaasoo dhan way iska hadhayaane ilaahay rasuulku maxay ka yidhaahdeen weye farudduuhu ila allaahi warasuul ilaahay rasuulka u celiya baa rabbi uu leeyahy fiima khtalafuu fiih saasuu dadka arinkooda uu ku hagaagayaa falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakkimuuka fii maa shajara baynahum shajara wixii ka murga ilaa ay kuula yimaadaan oo qur-aanka ay garsoor ka dhigtaan inta ka horraysa iimaan ma jira buulahay wama ikhtalafa fiihi ila aladiina uutuuhu kuwii kitaabka la siiya baa isku khilaafay min bacdi maa ja'athum lbayinaat intii bayinaatku u yimaadeen waa aayadihii waxyiga ahaa cadcadaa baqiyan baynahum gardaro dhexdooda ahaatay mar walba haddii lagula laba iskhilaafe waxaad garanaysaa labada ummadood ama saddexda ummadood ama afarta ummadooda iskhilaafsan dee qolunba xaqa ku taagan qaybina way khilaafsantahay marka cidda xaqa ku taagan ayaa mar walba la khilaafsan yahay ilaa iyagu sawaabkiibaha iyagu tubtiibay ku taagan yihiin cidda khilaafaysay ayaa cadgudub kale cidda khilaafaysabaa baqiyan samaynaysa gardarada ilaahay wuxuu uhi fahada allaahu aladiina aamanuu lima khtalafuu fiihi dadkii muminiintaha ah, ilaahay wuxuu ku hagay wixii la isku khilaafay oo min alxaqi ah, oo iyagu way wada gudoonteen qaybnaba may diidin way ka wada qaateen ilaahay biidnihi waa karsiin ilaahay ilaahay baasaa amra ilaahay baa u sakhiray marka taasi waxa ay tahay mar walba ummadii islaamka ahayd weeye kuwa ilaahay xaqii la khilaafay iyaga ku hanuuninaya waxaa kaluu nebi maxamed xuse calayhi salaatu wasalaam ummadan islaamkaba inay ka mid yihiin kuwa wixii la isku khilaafay la diiday ee xaq ahaa kuwa ilaahay uu ku hanuuniyey waa kii nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam naxnu alaakhiruuna alawaluuna yowma alqiyaama naxnu awalu nnaasi dukhuulan aljanna bayda annahum uutuu lkitaaba min qablina wa uutiinaahu min bacdihim fahadana allahu lima ikhtalafuu fiihi min alxaqi biidnih dadku wuxuu leeyahay annagaa u dambayna una horrayna buu nebigu uri waa xigmad annagaa ummadaha una dambaynay una horrayna marka wuu fasilao oh, dee xagga soo bixidda ummadaha innagaa u dambaynay maalinta qiyaamaha cidda ugu soo horbaxaysa ee jannada ugu horgelaysa waa inaga maxay arrintaasi ku timi siduu nebigu fasiraya calayhi salaatu wasalaam ummadaha hore wixii ay isku khilaafeen wixii ay calfan waayeen diintii ay diideen baa aynu qaadanay inagu saa darteed baa casuumadda ilaahay uu inoo fidiyey subxaanah wallaahu yahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim ilaahayna jidka toosan cidduu doonayaabuu ku hanuuninaya ilaa siraad siraadka markiisa hore waddada toosan baa laydhaa een qallooca lahayn mustaqiimna way sii akidaysa mu'akida limawsuufiha waa siraad waaba jidka toosanun ayaa magaca loo yaqaanaa almustaqiim waa mid toosanoo sii toosan waa ka islaamka am xasibtum buu ilahay yidhi ma waxaa malayseen an tadkhuluu inaad galaysaan dad yahow aljannata jannada inaad iska gelaysaan walamaa yaatikum iyadoonu idinla kulmin walamaa yaatikum iyadoonu idinku imanin waa isku macnoune masaluladiina kuwii tilmaantoodii oo kale iyo wixii la kulmay kuwaasoo khalow tegay min qablikum idinka horreeyey dhibkii la kulmay ee lagu kala shaandheeyey iyadoonu idinla kulmin ma inaad janno iska gelaysaan baa moodaysaan buu ilaha oo talow maxaa la kulmay su-aashaa jawaabteedii weeye masadhum waxa taabatay buu ilaha yidhi alba'saa baahi iyo faqri iyo dhaqaale xumo waaddaraa iyo dhibaato xagga jidhka ah wasulziluu waa la gilgilay cagahaa dhulka looga qaaday xataa yaquula arasuul ilaa uu rasuulku yidhi ummadaha la joogay waaladiina macah iyo muminiintii wehelinayay ah, cafwan waaladiina aamanuu macah iyo muminiintii ah, isaga rumeeyey waxay yidhaahdeen mataa nasrullah gargaarkii ilaahay waa goorma alaa ina nasr allah alaa hooyaa ina nasrallaahi ilaahay gargaarkiisii qariibun wuu dhow yahay waxaa naska halkan ilaahay ummadda isagoo kula hadlaya islaamka ah uu ku baraarujinayaa markuu qofka muminka ah ifkan joogo inuu imtixaanan yahay imtixaankana waa lagu shaandhaynayaa dadka waxaa la eegayaa qofka imtixaankaa ka soo baxay alaabta ilaahay qaaliga ah ee jannada a ah mutaysta iyo ka imtixaankaa ku fashilma dee hoosu dhacuu ku yimaada ee meel baas maraa labadaasaa la kala eegaya marka adduunyadan xikmadaynu u joognaa waa imtixaankaa inuu qofka muminka ahi xikmad uu nool yahay ayuu garanaya wuu ku imtixaanaya kii dhaqaalo haystaa wuu ku imtixaanaya kii cilmi haystaa wuu ku imtixaanan yahay cudud milatari haysta iyo maamul wuu ku imtixaanan yahay caafimaad haystaa wuu ku imtixaanaya kii caruur haystaa wuu ku imtixaanaya wax kastoo dheeraada intaasoo dheeraadahoo qofka laga qaadayna wuu ku imtixaanaya waa daarulimtixaan saa darteed qofka dareensantaa imtixaanka iska tiiri buu arday imtixaan loo qoray oo laga sugayo jawaabta dadaalkiis iyo fikirkiisu halku gaadhsiisan yahay de waanu idhahda war ha ila hadlinee maalmahan imtixaankii baan ku jiraaye balaan iska tiiriye hay mashquulinina dee muuminkuna taasaa laga doonay inuu idhahdo war waqti uma hayo waxaa wadwadaaneh ee aakhira seega iyo alla seega ah eh. imtixaankan iska hagaajinayaae cagta udhiga waa ka cumarle xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war idinku isxisaabiya xisaabtii intaana imanin Eh, am xasibtum an tadkhulu ljanna janno laguma mutaysta ba ilahay uhi imtixaan la'aan walamaa yaatikum maalu ladiina khalow min qablikum kuwii idinka horreeyey wixii la kulmay iyadoona idinla kulmin janno la iskama gelayo alaa ina silcat allahi haaliya alaa ina silcat allahi hiya aljanna wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam ilaahay alaabtiisu waa qaali dadyaho ilaahay alaabtiisuna waa janno marka jannadaa waxaad ku iibsanaysaa naftaada waxaad ku iibsanaysaa maalkaaga waxaad ku iibsanaysaa caqligaaga waxaad ku iibsanaysaa wakhtigaaga ayaad jannadaa ilaahay ku iibsanaysa imtixaankaasi qofka wuxuu kaga iman karayaa xagga naftiisa baasha nafa dee waxay u baahan tahay hogaamo badanoo lagu xidxido soomaa way fakanaysa rabitaankeedii rabitaankii shaytaanka iyo shahawaadka macnaha qofku wuxuu doonaya ishbaacu lkhariisa baahi leeyahay kala duduwan baahidiisa in uu dhergiyaabuu doonaya baahida cunada baahida aragga baahida maqalka baahida farjiga qofku baahiyaha inuu dhargiyaabu doonaya marka waa ku imtixaanaya taa waa inuu hakiyaa qofku waa ku imtixaanan ehelkiisa oo markuu qofka muminkaa shaydaanku ka quusto ehelkuu dhex fadhiistaa ehelkiisa iyo dadkiisa ayuu kusoo kiciyaa iyagoo dabada uu soo baceeyay oo macnaha dabada uu ka wado awr awr wado lamoodo oo aan kaa baydhaynin ayuu kugu soo kicinaya waxa qofka muminka ah uu ku imtixaanan yahay dadka gaalada ah ee ay ku wada nool yihiin adduunyadan oo siyaabuu ugu imtixaanaya waxa wey gaaladiibaa awood la siinaya imkaaniyaad baa la siinaya aqoon baa la siinaya kolkaasaa in fara badanoo ummadihii islaamkaha ah ka midii ay ka daba dhacaysa warkanaaba waxa uu hayaa mucjiso u egyahaye warkani mid laga hadhaba ma aha wallaahi caqliga waxaan sameeyey caqli laga hadho ma aha buu leeyahy iyo qofka waxaan haya dabeedna waa adiga arkay maanta way ku imtixaanayiin dadku halka iyagu aqoontan oo kale kasbi lahaayeen ayaa ay ummaddaa daba carareen oo iyagii ay iska dhisayaanoo iyagii loo sacabtumayaa wixii ay soo dhigaan uu soconaya wixii qofka muslimkaa uu soo dhigaana uu hakanaya waa imtixaan weeye imtixaanku runtii dhinacyo kala duduwan ayaa u leeyahay macnaha waxa weeye wadadaa ilahay ui wallaahu yahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim si toosan buu ku hanuuninaya waxaa lagu tusinayaa wadadaasi ma caqabad laha dhagaxaan waaweynba ayaalood ku turunturanayso oo maaragtay caqabaad la yidhaahdo wadadaasi waxay leedahay dawaafic waxyaabo qofka intay qabtaan sidaa uga riixaya si aanu u marin nawaasic bay leedahay wadadaas waxyaabo qofka intoo dib u soo qabto sida huug lasoo suray oo kale ka ridaya dariiqa marka ma sahlana maritaanka wadadaasi qofku markuu taa dareensan yahay muminkaah iimaankiisu ilaashanaya aakhiradiisu ilaashanaya diintiisu ilaashanaya mowqifkiisu hagaajinaya haddii kalena de waa waxa aynu arkayno runtii aad yaabayso dadkii oo magaciina ka muslina afkii ka muslimahoo ka ashahaadanaya haddana fikirkooda iyo dareenkoodu hallowsanyihin maalu ladiina khalow min qablikum rag baa idinka horreeye weeye soo ashahaatay adduunyada soo maray bal taariikhdoodii duakriya masatumualba'saa wadaraa albasaa waa dhibka maalka daraa waa dhibka nafta naf iyo maalba waa laga dhibay oo musiibooyin dabiiciya ah kaga dhacay way ku sabreen musiibooyin insaanuu sababay oo cadowga ah ayaa naf iyo maalba kaga dhacay way ku sabreen sidan ayaduba sii adkaynaysa wazulziluu xataa yaquula arasuulu waladiina aamanuu macahu mataa nasrullah waa la gelgilay qofka goormaa la odhan karaa waa la gelgilay dhulka looga qaaday miyirqabkiibaa loo diiday inuu cagadhigaba ummadda islaamka iyagoo dalkoodii iyo dadkoodii iyo dunyadoodii intaba la nooloo ku nool ayaa haddana cagaha dhulka looga qaaday mar walbaba rususha ilaahay taariikhdooda dib ugu noqo mid waliba isagoo reerkiisii jooga oo wadankiisii jooga mastaafur buu ku qoray nabi nebi ibraahim calayhi salaam khaliil raxmaan abul ambiyaa baa waxa uu leeyahay araaqibun anta can aalihati ya ibraahim ilaayaashaydii baad nacday soo maaha gabagabadii wuxuu soo wadaa wuxuu ka dhigayaa wahjurnii maliyan idhaaf dib ha igu soo noqonin ma joogi karaysid buu le waa kaa halkan aabihii mastaafir ku qoray nabi ciise calayhi salaam isaguna siduu baxsanayay dee meel gala dilkiisa la ysku dayay nin kale la dila ilaahay caalamka korageeyay nebi muuse isaguna dee orodku fircoon ka ordayay halkeebuu ka dhacay madyan buu ka dhacay muddo dheer buu ahay ku raacay halkaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam halkii uu soo eegayuu lahaa dhul oo dhan waxaan ugu jecelahay maka isaguna mastaafirkaasu kaga qornaa wasulziluu xataa yaquula arasuul wladiina aamanuu macahu mataa nasrullah ilaa ay yaabeenba oo yidhaahdeen war nasrigii ilaahay mee nasrigii ilaahay miyaanu imanayn sidaasay asxaabtuna nebi maxamed ku calayhi salaatu wasalaam wakhtigii hore islaamku bilowga ahaa ayaa aada loo garaacay asxaabta bilaal iyo camaar iyo suhayb iyo eh, khabaab ibnularabti iyo asxaabtaasoo dhan waxaa lagu garaaci jiray waxyaabo aad u kala duduwanoo taariikhdiiyo siirada aad ka akhrii karayso oo inaan iminka halkan kusoo koobi karaynin dabeedna nebigay u yimaadeenoo waxay idhaahdeen alasna cala alxaqi ya rasuul allah miyaynaan xaq ku sugnay sawta naftii laysugu keenkeenay sawtan dhib badan ina soo gaadhay goormaa ilaahay nasrigiisa ina siinaya wuu jawaabay nebiguoo waxau idhi war waad degdegaysaane ina man kaana qablakum kaana axaduhum yuudacu lminshaar calaa mifraqi ra'si fa yukhlasu ilaa qadamayh war waa degdegaysaana muminiintii inaga horraysay mid ka mida ah intoo lasoo qabto ayaa isagoo xaqa ku adagoon ka tanaasulan intoo madaxa miishaar laga saaro ayaa lagu kala jeexi jiray ilaa labada adim ay miishaartaasi ka baxdo laba waaxoodu noqdo weli heerkaa maydaan gaadhin iska xejista buu odhan jiray mid kalena miishaar bahal faralaya oo sidaa u fuufiqan baa jirhkiisa sidaa rifi jiray oo marcadka lagu dhammeeya marseeda lagu dhammeeya lafahoo qab ilaa qolfoofkiisa ayaa lagu wadi jiray ilaa heerkaa miyaa gaadheen maydaan gaadhin bushaar u raaciyey markaa nebigu kolkuu samirsiintaa wuxuu ilaahay islaamkan wuu dhammaystiri doonaa ilaa qofka iska lugaynaya sarcayntuu ka tago xadaramuud uu gaadho isaga oo ilaahay un ka cabsanayn cid kale ka cabsanaynin iyo bahalka oo xoolihiisa uga cabsado marka islaamku hadduu ciro korbuu usoo kici doonaa iska taariikhdaasoo jireenkaana la qabsado walaalihiinaa ku dayda isla markaana ogaada nasriga ilaahay inuu iman doono marka ha degdegine sabir yeesha taa macnaheedu maaha bukaaska cadowga bukaasaya dadka in madaxa loo dhigto oo laydhaa kuwama miishaar baa lagu hayeeye dee iska idinkuna <laughs> macnaha waa la samraya waxaa lagu samrayaa ciddii dee itaal daraataa way ku sabriyo diinteeda ayay ka noqonin weeye kii jihaad galaya wax iska dhicin karaana wuu iska dhicinaya jihaadkaanu ku sabraya ee dee fulay noqon maayo cararoo cadowa ka cabsadee dee isagoo wax celinta samaynayu markaa oo jihaadkii ku jira oo oogaya jihaadkii ayaa qofkii muslimka haddana sabraya mar walba sabir baa loo baahanya wasulziludaasi laakiin waa wax jiraya oo qof diin sheegtay in la dabageli waaya oo gaaladu ay yool ka dhigan weydaa macruuf weeye wax iska macruuf weye yool ka dhigtaan waaya sunnada ayaa ilaahay dadka baraya alaa ina nasr allahi yasaluunaka waxay nabi maxamedow ku weydiinayaan maadaa yunfiquuna waxay bixinayaan muxuu yahay qul waxaad tidhaahdaan waxaad ugu jawaabtaa nebi maxamedow maa anfaqtum min khayrin wixii aad bixisaane khayra wixii aad doonaysaan inaad bixisaanoo khayra maala falil waalidayni labadii idin iska leh waalaqrabiin iyo dadka xigtada ah walyataama iyo agoomaha waalmasaakiini iyo bulshada baahan wabni sabiil iyo mid kanoo la idhaahdo ina helin ama ina wado waa kii socdaalka ahaa wamaa tafcalu min khayrin waxallo wixii aad samaysaane khayra ummad yahay islaamka fa ina allaha bihi caliim ilaahay baa idiin ogsoon kutiba calaykum alqitaal ummad yahay islaamkii waxaa laydinku waajibiyey jihaadka wa huwa kurhun lakum waa idinku adag yahay wa casaa waxa dhab ah an takrahuu shay-an inaad shay nacdaan oo naftu iska soo taagto wa huwa khayrun lakum isagoo dan idiinah iyo khayr iyo wanaag idiinah wa casaa waxa dhaba ah buu ilahay idhoo xaqiiqo ah an tuxibuu shayan inaad wax jeclaataan wa huwa sharun lakum iyadoo waxaasi uu balaayo idiin yahay wallaahu yaclamu ilaahay baa ogsoon xaqaa'iqa umuurta iyo wixii dan idiinah wa antum laa taclamuun idinku mase ogsoon idin buu ilahay Eh, yasaluunak eraygaasi marar badan buu soo noqdaa culamaau tafsiil usuulu tafsiir culimada ka warramaa waxay leeyihiin eraygaasi inta badan asxaabta su marka ay ka timaadaa yasaluunaka yasaluunaka yasaluunak ay timaadaa waayo su asxaabta ka timaadaa waa su-aal waa su-aal ay isweydiiyeenoo jawaabteeda ay ka shakiyeen waa su caafimaad weyn u baahan sidaa darteed baa tani ay timi yasaluunak macnaha ay waxa weeye way nagu soo noqonaysaa aayaadka soo socdana marar badane diintan inay ahayd diinu taqyiir diin dadka bedelaysa oo nidaam soo jireen ahaa oo rawaasibtiisa iyo arkaantiisa iska lahaa ayaa dadka laga jafaya sida ushu marka hore iyada oo kurtima leh oo qodxaanlabaa geedka laga soo jaraa dabeedna intoo gudinta loo qaato ama midida ayaa la dhilaa ilaa ay noqoto samay wanaagsan oo toosan marka ummadda iyo shakhsigaba islaamku sidaasuu u dhilaya oo u safaynaya asxaabtuna waxay ku qanceen diintan inay tahay tii dadka toosinaysa dhaqankoodii horena inuu ahaa dhaqan jaahiliya oo qalloocan darteed wixii ka shaki galaba waxay leeyihiin kaana ka shakine maxaa lagu saxayaa talow maxaa lagu saxayaa halkaa sidee naloo saxayaa marka taasi waa aqoon kororsi asxaabtu ay nabiga ula imanayn calayhi salaatu wasalaam innagana wakiil ay naga ahaayeen oo ay noo sii weydiinayeen yasaluunaka maada yunfiquun waxay weydiiyeen waxbixintii ilaahay wayna faray nabi maxamedoo quraanka aanka ilaahay nagu faray in badan aayaadka infaaqiyo waxbixinta sheegaya maxaanu bixinaa waxa la socota la siinaya laba su-aalood aadu muhiima waxa la bixinayaa muxuu yahay xaqiiqadee buu leeyay noocee weeye maxaas yaase la siinaya su way ku cadayta kalena way ku hoos sida jawaabta ka muuqata ilaahay baa uga jawaaba wuxuu uhi qul maa anfaqtum min khayrin intaasaa u sugnaada wixii aad bixisaan ee khayra ah dadkaasi aayaddu ay sheegtay shantaa qolo marka jawaabtu waxa weeye waxaa bixinaysaa waa wixii khayra horta khayr waa maalka xalaasha maalka xalaasha aba khayra kaa bixiya waxaa siinaysaan cidda idinka agdhow sida labada waalid iyo xigtada labada waalid iyo xigtada arrinta dhaxalku waa gaaro way noo iman doontaaye qofku xataa wixii uu tarayo labada waalid wixii la siinaya waa faralba waa infaaq waajiba oo aan sunno ahayn aqrabiintiina dee qofkiia ka agdhawaayeenba iyagana ay xaqi ku leeyihin oo qaarkoodna dee waaba waajib nafaqadooda bulshada agoontooda iyo masaakiintooda iyo musaafiriintooduna way kusii xigayaan khayrkaa bixiya ciddaasaa mustaxiq ah masrafkiiyo halkii loo leexinaya waa halkaas saasaa ilahay uga jawaabay subxaana wa tacaala wuu sii bushaareeya wuxuuhi wamaa tafcalu min khayrin fa ina allaha bihi caliim khayr kastoo samaysaan ilahay wiidiin taasi waxa weeye markaa waa taxarur min ashuxi waalbukhli bakhaylnimadii baa laga xoroobay iyo adaygii qofka uu ku adkaa maalka in laga xoroobo fulaynimadiiba haddana ilaahay dadka uu faro wuxuu ihi kutiba calaykum lqitaal jihaad baa ummadii laydinku waajibiyey jihaad ayaa laydinku waajibiyey ilahay dadka muxuu yaqaanaa subxaana dawaabuu abuuree sideen u aqoon alaa man khalaqa wa huwa latiifu lkhabiir oo miyaanu garanayn ku abuurayla isagaa xogagaaloh ah? markaasaa ilahay ui wahuwa kurhun lakum waabuu idinku adag yahayba miyaanu ku adkayn dadka maanta caalamulislaami marka lasoo qaado ha kala reebin qaybihiisa kala duwan qitaal iyo jihaad iyo hadii lasoo qaado waar adduunyadu way isnabadgelisa haynagu taataabanina oo haynagu soo faqfaqina ayaa la odhanaya iyo halkaa waxba ka kaakacaya dabeetana sidaa ilaahay uu tilmaamay wacasaa an takrahuu shayan wahuwa khayrun lakum wacasaa an tuxibuu shayan wahuwa sharun lakum waxay nacayaan waa jihaadka waxay jeclaanayaanna waa maxay iska dayntiisa iyo inay ka nastaanoo ay iska daayaan wixii lagu jihaadi lahaa iyo aaliyaadkiisiyo wixii oo dhan weeye kaasay jeclaadeen bal innagu aan iska dayno jihaad baydha innagu aan iska dayno hubka markaa adduunyada u horreeya aan iska dayno inaynu wax xaq sii ballaadhinno aynu hilinno diin caalamiya u soconno dadka muslimiinta inuu horgelino dee maxaa ka dhacay wahuwa sharun lakum iyagii baa lagu jihaaday markaa cashuurtii baa laga qaaday dalkoodii baa laga qaaday dadkoodii baa la baabi'iyey de waynu arkaynaa wallahu yaclamu antum laa taclamuun nimanka munaafiqiinta ah ayaa odhan jiray laa tanfiruu fi lxar kul naaru jahannama ashaddu xara kulaylka haynoo kaxayninabay idhaha ilaahayna wuxuu kulaylka naarta ayaa hadda ka adag nin shaaciraha gabiyo waxa uu leeyahay walaysa man maata fastaraaxa bimaytin inama almaytu mayit laxyaayo lama yidhaahda mayd qofka dhintee naftu ka baxda iska raaxaysta laakiin mayd waxaa la yidhaahdaa maydka socda ka socda ee aan itaal lahayna la ihaanaysanayo qofka jira aan haddana jirin ee la ihaanaysanayo duni ku nool kaasaa mayd la yidhahdaa buu marka axkaamta jihaadka iyo kelmadii la yar xidhiidhay hore aynu usoo xustay Ehm, intaasaynu kusoo koobi lahayn wallahu subxaanahu wa tacaala aclam